غزوة الkندq hadihi maxaluha وamabxaثha fi sanati sanadi alkhamisati shanaad iyo xadatat may hadaristay غazوat lkandaqi azudi غazوat lkandaq leraaya hadaristay watusama hiya غazudaas may laka magaawey bilaxzaabi غazوat laxzaab iya laka magaawey aylan sigi hor okal may wali liana kaira dad badan min qabail lcarabi carab qabiilayaalsha kumide wlyahuudi min qabail lyahuud yahuud qabiilayaalsha kumide yaijtamacuu kulumeen limuxaarabati lmuslimiina muslimiinta laxarjoogkooda la-aantood yan kulumeen waxaasaruu goomkasay qabiilyaalkasay shireena almadinata madiniya shireen wa kana cadaduhum cadadulqabaa'ili qabiilyaalkasoy tiradiyo may bahaatay casharata aalaafi rajulin tumonkun rajul yahaadin yar-aso n ra-is nagdaw hum casharatu alaaf tasoy abu sufyaan bin xarbin ng madax nagdaw faxafara nabiyu nabag yagodi sala allahu alayhi wasalam xawla almadinati madina diniyaalshiwa godi kandaqan dhufees wiin yagodi bisababi ishaarati salmaan salmaan ishaaridi sababkeed yaga godi reer faris lagnisbay kawfan obsadow darteed oo min alhujuumi weeraru soo ka obsadow rasuulka iya godi waay sala allahu alayhi wasalam واstamr اlcsaar godoominti yadainti amsata caشhara misan yوma min yوmi ilaa an tafaragat kalimat اlaحzaabi isbaxaysigi huwanti gaaladi kalimadooda ilaa kushaltabto wasalada allahu ilaahaya diray calayhim cala alaxzaabi gaaladi korsho ilaahay ka diray riixan dabeel shadiidatan doron ya ilaahay ka diray wajunuudan ciidan ya ilaahay ka diray lam yarow yoon aragaanha junuudadiyadeen aragaan taasoo riixadaasoo qalacas fujiiday awtaadahum fi jimyaalkoodi yani geedogi dhulkan kusurnayn fujidi tendiyaalsho tendad hadakalakiiraw hadaka geedkalakala dhulka lakala teegaw ya awtaad dhere wa wakafaad fujiiday yani guduurahum dheriyaalshano kafaad gadiiday guduurahum guduural mushrikiin mushrikiinta dheriyaalshano gadiidi wasafat shiftay calayhim korshona aturaaba araka shifti waramad hiya riixid yadee yani tuurtay hum yo bilxasaa qaruura wejiga nka shiftay ka faharabuu rooren min laylatin laylat lmushrikiin mushrikiintas layladood ya rooren wa gazwat lkhandaqi hadihi maxaluha wamabcatuha gazawaadka oo muslimiinta yani gazwa biler oo may lacabireernay duulung oo ciidan gaala laladagaalama oo rasuulka nalajarya gazwa lacabire kalkan gazwat lkhandaqi dhufeesa lankamagadaray dhufeeski gazwadiis nimankan gaalada eho mushrikiinta eh yamay ba yani waa kay ba nimankan lankan leeraw oo safiya awshe safiya bint xuyay awshe oo khaybara lakaga faalay awshe yani khayba khaybara dad khaybariya lakuga faalay yee ciidan iska dab riday oo yahumay seedayi mushriki qureyshaan seedi meerahi masalan ba muhamed ununa dadigaana fadaayni sina digaal hagaada haddana baadiyan behen yahuudiyu manaa odayaalka yahuudeed waay reer banu nadir odayaalsho marki la gaxiyey oo banu nadirti la gaxi markaasoo odayaalsha mayb waa yani abaabul ha sameeyen carabti og yani mushrikiinta hayen ha abaabulen mucamad iyo na ciidinshi magaaladin yara ka jaran yani weerarka ka gaadnen erin ha abaabuli kolkan kaswadi yeedahaysi marki dhiiday oo tuman kun ciidan ay hasbaxaysadeen afar kun reer gureyshe oo kufaar mushrikul qureyshe iyo likun oo nayo reer banu kadfaan qabiiladii baadi degaasiye tuman kun ciidan ay hasbaxaysadeen rasuulka kuwar xeli sala allahu alayhi wasalam arintiyadeedi markaasa saatalishoori lankan salman alfarisi leeraw radiallahu tacaala anhu saxaabi jaliil eh yamay ishaaray rasuul allah un hadii wadankaana iran an dharadi asalshay carab maaynus kolka wadankaan hadii oosado oo kale hanweeraro ciidan oo saafan badan haweeraro oo magaalada danga dhufeesti kaanayni magaalada difaac oo beledi ee sameeynayeen bes rasuulkana ishaaro qayle in ishaartiyadi tiya ra'yigiya qaadadi magaaladi madiina oo inigoo beer ku haytay inigoona buuralow ku hayti gabalko yaro laha kubaw binaawati meeliyadahaytiya dhufeeska kugodowla nagan dhufeestiya la goday gaaladiisi handareereeye yani ma islahayna magaala lanhorsun horsurma umale tiro badantin yani waakay magaalada galaasana reed muslimiinta baabiyaasanga islahayn si handareereen war yoomfiladani hortiyo kaaragen reed dhufees oo mananti laabsado korna firisnan buudo korna mananti laabsado korna iyo hortiyo kaaragen kalkun dhufeeski jidaalshayna muslimiinta afadheeden lanki dhufees kastay koy kastaba kubool misatilaabsoy sero misfirisin kastaba kigidi serono may laku yani waran eh, yani gamunga laku horjeeye bes meel ku galo waayo markaasa binaanti surunaaden meel ku galaayen male lama isadisay oo yo kumide waa hoog may sareno ntumr hoog kornon hooga ka galaan mana dhufeeski hooga hooga ka galen binaanki dhufeeski dhatan hoobseeden muslimiinti lakulumeen meela kumudana waayen kaarto wal dili kaarna yani godka kadhaxdima kadhiyan yani dhibaato kadheedi markaasa meel is roogan waayena binaanki iyo roogan gabalkinmaan kasargaln gurigiisa haysina kudhamaati ilaa dhowra meelo roogan dhowr maalan iyo meelo roogan markaas abu sufyaan eresan ilaahay may kasaliday qofsi ilaahay karidi iyo nayo ilaahay may karida dabeela ilaahay ka kadiri sanadilni sheegahay fi sanati alkhamisati sanadki shanaad min alhijra wa hijrada shan roogd iyo xadatat may dirirtay gazwat lkhandaqi dhufeeski aswadeeda yadars aswat laxzaabna walare aswat lkandakna walare watusama hiya aswadan tanga maylka magaaway bilaxzaabi isbaxaysigi yalka magaawa yaylan sidii hore oo kale wala axzaab ari lima wadalika arinkaas kaasena haabitun waxaasilun arin jarto dhabe may wali liana katiiran walbadan kasiir min gabaa'il lcarabi carabta qabiiliyaalse kumid e walyahuudi min alyahuud yahuud kumid eye ijtamacuu kulumeen limuxaarabati lmuslimiina muslimiinta la xarbiyowshooyen kulmen wa oo qabiilyaalo fara badan tumankun ciidan ay sheegnay waxaasaruu shireen almadinata madina oo dadgaabon lay muslimiin gaabon lay kajaranga shireen afarta gibla kugobsaden wa kaana cadaduhum cadadu lqabaa'ili gabiilyaalka tiradiyo may haatay casharata aalaafi rajulin tumankun rajul yahaati tumankun ciidan ay yahaaben yar-asu haalan ra-iis hum casharatu aalaaf tasoy abu sufyaan binu xarbin nin ra-iis faxafara nabiyu nabag iya goday sala allahu alayhi wasalam xawla lmadinati madinadin yaalshiwa goday khandaqan dhufees wiin iya godi biishaarati salmana bisababi ishaarati salmana salmaan ishaaradii sababsha iya kagodi alfarisi deerfansilnasba kawfan liajli kawfin obso darteed iyan godi min alhujuumi weerar kuobsadaw nimankan gaalada magaalada ama weeraran kuobsadaw daraadiye iyo magaaladii dhufeesan kuwareeji waay wastamara alxisaaru go'doominti gaalinti muslimiinta go'doomiyan ya daaimi wasaar wastamara may daaimay alxisaaru go'doomin ya daaimti hamsata casharatm ishan yawman min yawmin ya daaimti ilaa an tafaraqat ilaa shaltabto kalimatu laxzaabi isbaxaysigi gaalada kalimadiyo inti shaltabta iskhilaafan mana inta roogani ma roogani firano kalimadiyo shaltab ilaa an tafaraqat shaltabto kalimatu laxzaabi isbaxaysigi gaalada hayen tumankukun hayen kalimadi ilahy shartab iskhilaaf datiyo ilaahay kadid wasababu dalika tafaruqi hoosan degay wasababu dalika tafaruqi shaltabkaas kaase sabab shay may haaday huwa sababka may haaday ana nucayma bna mascuud nuceym binu mascuud lanka leraw wahuwa nuceymkana sadiiqu qurayshin quraysh widaasho ahaaye walyahuudi wasadiiq lyahuudi yahuud widaasho ahaaye yani khamri la dhama jaray widaasho ahay latumada jaray lankaas nuceem eye aslama huwa nuceem islaami siran fi siri sirdati eyaka islaami wa kusoolan kuwargabne gaaladin kuwargabne islaami watawajaha huwa nuceem binu masudin jihaysade ilaa bani qurayda yahuudi banu qurayda leraa intikewan jihaysadi aladina yani bani quraydadaasoo naqaduu buriyen cuhuud almuslimiin muslimiinta balangyaalsho buriyen an jihaysadi qaala huwa nuceemaynka golay lahum libani qurayda mayn aray ina qurayshan quraysh wakadfana ina kadfana qabilad kadfan leraw yarawna may ba arageena intihaar alfursati yani wa ka intihaar alfursati intihaaza alfursati fursada kufaa'idoshadowshaya arageen yani wa kay masalan bahay wailaa yani wa kay masalan ba ina ina qurayshan qurayshi wakadfana yarawna intihaaza alfursati fursada kufaa'idoshadowsha raayooyeen wailaa fa yani hadii fursad lehelo fursad ina kufaa'idoysada saasa yani raayooyan wa wailaa hadii fursad kufaa'idoysada waayaan fasayarjicuna nagadaayan ilaa bilaadi magaalooyinshog nagadaayan faida ta faida tattafiquna hadii isin waafaqdaan macahum maca quraish waafaqdan cala rajuli calaa duri rajuli rajulka muhamed ee durshayka waafaqdan waantum isina saakinuuna ku askunaw etin ilaa bilaadihim bilaadi lmuslimiin muslimiin bilaadiyo askunaasaan yani maya saakinuuna macahu maca rajuli laaskunaasaan fi lmadina walaa daakata awoodna lakum isin milihiidin bixarbi carbi rajuli rajulka muxamad arbishay awoodman kartaan waxdakum munfaridiina haal etin waay fal axsanu kan wanaagsamay wa allah tadkulo in isin galne fi hadihi san dhadiyati alxarbi xarbiga galnu xataa tactaqidu intiisin ku yiri daasan an kuctigaadiyaasan ana qurayshan qurayshba layatruku sin kutabane kumisin sin kutabaan yani kuyiri daasan wayadhabu walam yadhabu intabaan ilaa bilaadi minigna tabaan fastaxsanuu yahuudi wanaagsideen ra'yahu ra'ya nuceem nuceem binu masud raishe wanaagsideen uma qaama hadana kumay min cindihim cindi yani bani qurayda bani qurayda mdiyo kukumay watawajahahu anuceem anjihaysidi ilaa quraysh anjihaysidi waqaala nuceemayn kagoray lahum liqurayshmayn garay wala furfurahy ina bani quraydaa yahuudi banu qurayda leeraay nadimuu shilaaden ay shilaayen calaa maag yaku shilaayen facaluu yo falen humaaga falen maca muxamadin muxamed macashila falen wakaafuu obsadeen minku misin sinku obsadeen an tarjicuu inisin nagatanga sinku obsadeen watatrukuu kutabaasan hum bani qurayda kutabaasan uma yani sasinka obsadeen wali oo balankiisin galen dagaalka gaadansan lahen kunagaden eri uma ina uma ataa hua nucem asin anseedi kadafana kadfan ya anseedi waakbara hua nucem an kabray hum banu kadfan qabiilka yoon badnaayen bimili dalika an kabri yani lanka nucem bin masud leeraw markiusaa islaami iya rasuulka anseedi sala allahu alayhi wasalam aman amin e dhuumaday rasuulka anseedi markaasu ma eray rasuul allah an islaami muslima ahaa waana yani quraysh iyo nayaw nimanka yahuudan eeda inkasaayana lasumaka jira in kamrila dhama islaamkayna makua gaban ifasax yari manaha yahudun gaaladan hang markuu dhah gale waliya kudeeri karo kudila ifasax manaa mi mi manaa mi yani mi tumaysadaayan ikasaayan saaxijo lay ahaa islaamkayna makuar gaban kalkun dhah gale wali hasuubiya hasuubiya ifasax rasuulka meray sala allahu alayhi wasalam ad halgofkoo esamay taraaseer laakin meray alab alxarbu khidcatun waha xarbaga dhagar waa may welase dhahagal aha wal adarta suubiyaasgal walgil imakera dhahagal gaalada dhahagal ha furfur eri mana yoma shay yani ciidan ogda ciidan dati soob furfur it istuumaysado ciidan dati soob galo naftisba hanglay ama degaalamo doonan hang ama sinkukaa doonan hoob gabalka galaysa yani galbajabaka dhiye kolku may welas halkofeta taraas walwino taraas male dhahagal galbaga kudil eri maanka kudil ciidanka dhahagal galbisho ha furfur eri mana galbisho ha furfur bes aranta ada usadn dareero resaaso mana markaasa bahi yani nseedireed watawajaha huwa nucaym bin masudin jeesdiya binaaku ilaa bani qurayda aladina kuwaasoo nagalo cuhuud lmuslimiin muslimiin balanyaalsho guriyangan jeesdi waqaala nucaym lahum libani qurayda yahuudiya kor may ngaray ina qurayshan quraysh adafaan waina kadafaan yarawna mayra iyoyayaana intihaaz lfursati zawmeliya intihaaz lfursa farsal ini kufaaidaysdan muhamad iyo saabtis hadii fursad alan fursada kufaaidaystaan dilaayan wa waila hadii fursad waayan maa fasayarjicuna nagadaayan qurayshi kadfan ilaa bilaadi magaalooyinka intum ee magaalooyinka nagadaayan faida tattafikuna hadii oonayo isin waafaqdan macahum maca qurayshin wakadfana qurayshi kadfan macaisho hadii waafaqdan cala rajuli calaa duri rajuli rajulka muhamadka dhibshay kuwaafaqdaano muhamada dhibaan ertan dhibanjaysataan oo oh, muhamed ladegaalantaano balanka kalajartan ku batan muslimiinta balanka kalajartan ku bataan wa antum isinna saakinuuna ku askunawi atin macahu maca muhamed alaaskunaasan rajulka muhamed ee fi lmadinati laaskunaasan oo sida kureyshi kabtaan oo bagaalisho naglayan oo kalme eh hadhowti kalku muhamed hoob oh, isin hasinfaarog nagdo walaa taakata awood lakum isin malihidin biarbi arbi rajuli rajulka muhamed ee laarbiyoshain awood manlihidin waxdakum munfaridiin haalatin jileedin isin jileedin atin muhamed malaarbi kortan kalku may fayle haye nucaymo sawelane erengrid hadii nucaymo nilatali tala fayle sheegahayta sawelan an may sinatali ifada eray fal axsanu kan wanaag badan may bo tadkulo inisin angalne fi hadihi tanti alxarbi xarbigan angaln xarbigan muhamed lagalahaytan angaln anti intew hataa tactakidu ilahay sinku ictigaadiyaasan ana qurayshan quraysh bila yatruku sinku tabanakum isin sinku taban ku ictigaadiyaasan wayadhabu walam yadhabun taban ilaa bilaadin bilaadiyon ku taban quraish balan faylakirdaari anti o adi alla hataa isin yani jaban don sin kutabana taas balan kirda taasna may wela saanera weli hata hadalka gaabi ay suwarka tarsin tartiiliyaaye yani may wela saana qurayshanseeda e isin he quraysha e isin wadanki intama e lanka un hada hoob la degaalagno degaalka sin lagaadno unu jabna isin iskunagadaasa wadanki ununa muhamed ala roogan e nidi adawti ma awoodno manhayn inti sin sin ninku godoomana dad oo oh, yani nasiya oo oh, rihin eh toman qof labaatan qof rihin eh nasiya oo oh, una nili roogayan oo tanyade ununka kal sugnaadan inti sin ninku tabaan saas welaa la de saan saasan tedi saasa saas welaw faylata eri fastaxsanu wanaagsadeen ra'yahu ra'ya nuceym nuceym ra'ishe wanaagsadeen uma qaama huwa nuceym gumi haan horta kalbisho sawer ibda iska dirayaan adlinseede waana meeray arantantan en walaalkin ahaa saaxibkin ahaa langna inin sheegda meeri nuceem asida meerina mertan bes tabi hadan uma qaama huwa nuceem tabi qumi min cindi cindi bani qurayda kukumi watawajaha huwa nuceem injihsid ilaa qurayshin anjihsid waqala nuceem meeray lahum biquraysh may ngaray ina bani qurayda yahuudisiimka saasano bani qurayda leeraay nadimuu shilaayen calaa maaga ku shilaayen facaluu yo falen humaaga falen oo min naqli lcahdi ah eh, balan guriyow ah eh maca muxamadin muxamed macashi lafareen taasa kushilaaym oo min naqli lcahdi min naqli lcahdi balanki buriyowsha balankii oo hokaan muxamed kala jareen buriyowsha kushilaayen wakaafu obsaden minkun isinsiin ku obsaden markaasa balanki kushilaayen muxameda dalandiren akhyaare darsaden mereen muxamed hadii un hanin gaadmo hakin gaadmo quraysh daka gaadmo banu kadfaan daka kinku hakinkuku gobono kinsheegna mana daafa soo erin saasa kaleliya muhamadna hawa eri ooba dad insheentano gureyshiyo new yani waakay banukasaanga ciidanga insheentano gobotan insheentaan bisan dhaafayhin balanga iskula jaraananga muhamad eri saasa kaheliyagu kalku hoosin kooyan oo reen eh un dhinigaala kudegaalamaayang nasiyasan eran an siidan eri mana may welay dadkiyo ma n widaana muhamed an jeeyayan an siidan inkadhawaate inkaogolaaten waana ra'yigan lagna inin sheegdan eri mana ra'yigana saaxibkin ahaa jaladin asina taliye eh, langna inin sheegdan yahudasoy dadaasin dirsad doonan dadkiyo e eh. unin ili degaalama dinigan ku degaalama sangaraayan eh, waana beentiyo muxamadan jeen fadaayan hoosinkoyanba hal gofan sidan eri mana waana ra'yigan nana wadaag sharafasinka sheegdahay langna inin sheegdan eri faylatu qurayshiyana faylater wakaafu obsuleena minkum idisinka obsulen an tarjicu ini nagtan wayatruk watatruk kutabtan hum banu qurayr kutabtan asin koobsadeen waana hadalaha sinkirsag doonana muhamed anjiyen fadaahnan sidan eri uma ataahuwa hadana lankanla nuceym eseedi kadafana bani kadfan ya eseedi gabiladi winasa likun ciidan ahaytiyon waakbara huwa nuceym kabray hum banu kadfan kabri bimithli dalika yahuud shilayti balankiyo muhamed kulbatiya shilayti gard yani gardorin aragdi muhamadan seeti ciidanga kadfaan hawidey kinsheney idhaafas balanka iskala jiraan ertay walka ogolaadi oo siinkooyan oo dadna siisan aramb on siiden muhamed halinjeyo lifadaay sa yoona ngari mana yoona fayla ereng nucem saaxiibkaano erte faayi faylani sheegdi faylatu kalku yani waa abu sufyaan imtixaan ahaan baan diray walaa nucem sheegahay kuay fiiriya leyi fa waako yani wa akbarahu nucem hum yani banu asan abri bimili dalika abri abarki odha o kale abri fo dadkaas banu qurayda dadaasintirsadaan dadkeenasanramba n sida muamed anj muamed anjiyen fadayanasere faarsala abu sufyaan abu sufyaan a diri wafdan wafdi diri liquraydata qurayda diri yadcuu hal abu sufyaan n weraw imtixaan waayo walala sheegayo firi fadaa hum banu qurayda nkuweraw lilkitaali dagaalan kuweraw adan fi kadin bara abu sufyaan usun dada dirsadi meerayhin bara inka dambeesu sabte e weerara gaadan walbada nga dhufeeskan binaaydasurunani roogi kasab walba kagaanitinginigasa ku dhawa banu quraydeatin reeda ku dhawa muslimiinta unun hortunga ku dhawaan dhufeeskan siha kagalnooba intaa ku dhawaanayha saas diyaaran haadaadi wa kana dalika almad waktu waktigaas kaasina may haaday laylata sabti sabti laylidii haaday farsala abu sufyaan wafdanga diray liquraydan diri malarne wakana dalika lwaktu waktigaas kaase laylata sabti sabti layladi ahaa samiin sabti ahayd yani faajaabu ajiibeen bianahum ma in jawaaben faajaabu jawaaben bianahum ana bani qurayda banu quraydaba laa yuqatiluna andegaalmaan horta fi sabti sabta andegaalmaan un yahuuda ina sabta obyaalkan horta koor ilaakadi horta sabta yani iidoysidaan madegaalmaan eren kolka yani wa kay masala abu sufyaan horta walay hubsado fadaay hadana weli shardo kala hiden hadalka hagaabi ay sheekh manaha ma sabto madagaalamaan iyo oo saas etalelagab hadana sadaano dhanba madagaalamaana inti isin dad oo haninku diraasan oo una kakal sugnaadan oo hadii una lina jibiyo na difaacayan haninku diraasan reer banu kasaan etin reer banu qurayre etin yani reer banu kasaan etin reerba qurayshtin inti ciidan kale hanin kudiraasan o daunka kal sugna hanin kudiraasan digaal ban qaadano eran bes abu sufyaan horta maylin sheegi dadasinka dalbadaayan banu qurayza dadkiyo ana muhamed anjeeyan badaayan ala iri kalkun sidii bahbati sidii nuceym hurgis bahbati markaasa meera yani khasira abnaa lkiradati walkhanazira khasaarangari manaha daanjar iyo kirkiryaalo awlaadiyo yahudan lijeed manaha khasaarangari waa ko wali nuceem sheegaya bari dada qaadano nowidaanumay fadaahir muxamadin jeea fadaaya yani kolkun tanyeede makogolaadon eri kolkun kalbajab ciidanki oo iskihirinaay oo afarta gibl iskihirinaay yahuudiyoto dhinigaan jabti abu qurayshiyona dhinigaan jaben yogi dhati oba tuhma dhiidi maanaa ciidanki dhadi oba dhiidi banu kudfa banu kadfan iyo yoona tuhmi dhiidi es kolkun yani fa ajaabu jawaabeen بanahم بsababi anahم ana bani qurayda laa yukatiluna degaalman fi sabt sabtan degaalman fataxaqaqa may dhabooway cinda qurayشin quraysh agdiyo i وaasaan a cinda hasaan may dhabooway kalaamu nucem بن mascuud nucem بن mascuud kalaamsa i xaq nagaday dhabooway a wali nucem sheegay batay erghaysesaisaren fatafarakat اlqulub qulubti oo ciidankii gaalada haayen ay shal sabti وakaafa bacdhm bacd yani waa kay masala baxzaabi axzaabti bacligoodii obsaday baclan bacli kalka obsadi bis watafarug ilahay galbi shokridi waay hal qof oo kun qofku khayr badan o nuceemkiya shal furfuri kalku markii osada shal furfuriy galbish osada in jabi ilan banu quraydadi ama gadaal dagaalka kugalaas la lahay horta dooni doonin gotay ma erene shardiiriden hadii siinba ciidan haninsiyaani haan abu sufyaan iyo niyo ban banu kasaan niyon maylan tusiye ciidankan oo banu quraydo dalbadahaydini muhamadin jeeyas salatusi mana kalkan qalba jabadatiyo kadhi yani markaasa shaltabeen reed ilaa an tafaragat alcazaab wasalad allah ilaahayna may ka deri qalbisho ardigaha kiridi wasalad allahu ilaahay may saliday calayhim ala axzaabi calayhim ala laxzaabi nimanki ciidankii gaalidi axzaabtahayn ilaahay may ka diray riixan dabeer oo shadiidatan daron iya ka deri iwa junuudan ciidan oo lam yarow yon aragaan ha junuudiya on aragaan ilahay malaaigata salidi yani dabeelna kadiri dabeelato qalacad hiya dabeeliyeede fujiiday awtaadahum awtaada axzaabi gaaladii axzaabta haayeen yani teg teejimiyaalkooda fujiidi awtaadka jamcu watadin jamcu watadin awtaadaka jamci watad watad may leray masalan teendada teendada marki geedka lakusuraa lere teendada marki hadagn yani la teegi adagoo dheera la jiide hega geedka lakusure adagaasa lakalire teegi maas markaas howtaadka kaasa lere gedaga tendaga lakadh lakudhojiyaayo higdilakasuraw dhulka lakalasuraw adagaas tendi manaa tendooyinka meelo lakiraw fire tendad markisada langire adago dheer aljiide geesko dhulka birtoli haatan dhulka lakalire hadina ga adago dheer aljiide birtoga lakaliride afarta gabli saaso la wele mana howtaadka kolkun saaso tendooyinka iyo qaben geedogi kolkun dhulka kala teegayen iyo dabeel ku jiidi tendadii gudumaasleed malacad yani riix iyo ilahay kadariyar wasala allahu alayhim ala acjaabi ilahay karidi riican dabeela kadare riixdaasoo shadiidan riixdaasoo galacad hiya riixidiyade fujiiday awtaadahum awtaad alacjaabi gaaladii huwa ntahayan tejimiyaalsho tejimiyaalsho fujiidi wakafaat hiya riixidiyade yani gadiiday budurahum budur yani waa kay axzaabi isbaxaysigii huwanti yani gadiidi wasafat hiya riixadiadee shibtay calayhim cala laxzaabi axzaabti korsho aturaaba araga shibti waramad hiya riixadiadee tuurtay hum alaxzaaba gaaladi axzaabta hayeen bilxasa daruurax ka tuurti xasag may leray shiidbanjilka jido yaryar kafarjide ka tuurti arre iyo dabeel i meel surumanga waayn yarigiiso yani hindo arilankashibe dabelwima ilahay kadiri ilahay awoodis badan taan wal badan edin adeegsado kore dabelasa ilahay kadiri arri hindoonkashiba maas dirigiiso yani gadoome yani wa kay tendadii jabaldumahays yani ilahay garuuraxya yalakashabi kalkun iyo dhong obsa ilahay kadidi markaasa faharabu rooreen min laylatin isla layladoodiya rooreen a abu sufyaanti gayliha isla markiiba gaylihaayahay yani wa kay masalan ba ila may ku antaa kay maalan yoankasara galne sahaysi oo xaywaanka fariskiyo wadadan sii fadan geeliyo wadadan sii fadan kudhamaati yo naftiyon gurigi kudhamaadi waliyon kataragalna melikaiyakagobod muddo dheera melikabagaade kalku yani anma erayna aragahaytan dhibaatada yaala dabeeli yaala dhaanta yaala aragahayta ana rorode godoome wel lanka ilaroron ha ila rorode bis lanki jananka haye ciidanka dhong hingaamiya taasi rorode leya ferisjiba koray dareerahay mayla rooge kalku dhibaato longna yaalo obsona yaalo yani dhahanton yaalo dabeelon yaalo ismarka sidiya ka rorode ay sabab nagday ilahay sabab ankadikay nuceema sabab ilahi ankadiki sharsabi galbisho galbijabkaridi misdaaqu dalika oo lilay wasalab allahu calayhim ilaahay may kariday riixan shadidatan meriya dabeel doron iya ilahay ka kadari taas daliilshe wamisdaaqu dalika wadaliilu dalika taas daliilshe gawlu gawlullahi taala ilahay golshay yaa ayuha aladina aamanuu kuwi ali naga rumaayano udkuruu xasuusada cusa nicmatallahi ilahay nicmadiis calaykum korkin siing nacmoy id waktana sing nacmoy jaad koytay kum isin junudun ciidamyaalasin koyti arsalnaa una dirnay calayhim cala ljunuudi ciidamyaalki korsho riixan dabeelka darni wa junuudan ciidanka darni lam taraw isin aragaan ha junuudiyeede wa kaana allahu ilaahay may haaday bimaagi tacmaluuna isin suu biyaasan camal falaasano isin suubiyaasan basiran alihi aragawyahaay id waktiya ilaahay yani junuudka dari jaa-uuyo siinkooyen gaalada kum isin siinkooyen min fawqikum korhesho siinka kooyen an korka kuhayan may wa quraish iyo kadafanti tumunki kun ciidan kahayan wa min asfala hoosesyasinka kuhayan asfalkaaso minkum isinedinay hoosna hasinku behen hoosin yon may wa banu quraydad yahuudiyahayan madinidiniwa kudegnayan waid wakto wadkurhus id waktohos zaakat zuulay alabsaaru basaryaala yani waa zuuli oo basaryaalki mindhokoronteegamen wa balagat ilqulubu qalbiyaalki deereno alxanaajira kalxamiyaalka deeren oo qalbigii bikarxamiyaalka derino ofkoob obsad ogda yani wadnada may guaha oo yani dhunkwalhangalaas oo kale bood bood boodboodada boodboodaas wabalagat ilqulubu qalbiyaalkina deren alxanaajira kalxamiyaalka deren kalxamiyaalka meelin boodboodad iyo lere meeli derino yani jiljildo nagatan watadununa malaytan bilahi alla adununa malyaalan malayten amla ilaha idin gargaarana ama tookadnkadambeski kin at saasi darsen malyaalo bala malaytan ilahay no dhalmay sin gargaaray sin sheegay sin yabooxay ini sin gargaara isina malahunga malaytan ama na sin gargaaraan watadununa malaytan bilahi alang malaytan adununa malayalang malaytan amala ilahay sin gargaaran garabkin kubaisarten hunaalika waktigaas ya ubtuliya liimtixaani almuminuna liimtixaani wa wala argagaxkaas ilahay sin kaliriba imtixaan ahay wazulzilu lijiljili muminiinta ziljalan jiljilo shadiidan daron ya lijiljili wadakur hus id wakti hos yaqulu lmunaafiquna munaafiqiinti oo hoos hoos ololada gaalo kuhaayeen kagoolen munaafiqiinti kagoolen waladina kagoolen waid walkur is waktus yaqul lmunaafiquna munaafiqiinti kagoolen waladina wayaqul ladina ladinki kagoolen fi qulubihim galbi alkoodba maradon jirka sunaati kagoolen ma wacadana allahu ilaahay minin yaboxna warasuul rasuulullahi ali rasulsha minin yaboxna ilaa gururan kedina walkala minin yaboxna eren mana ilahay nin gargaareed islahay yani kedila nin yaboxay walna kedila geysaren ma wacdana allahu ilahay minin yabacn warasuuluhu wama wacadana rasuuluhu rasuulullah ala rasulsha minin yabacn ilaa gururan kedi ma seereng mana waid gaalat wadkurhus id waktus gaalat daa'ifatun jamaaca kagoolen daa'ifadaaso minhum min almunaafiqiina kumida kagoolen yaa ahla yasriba madine ehelkiisiyo laa muqaama nigaasho lakumisisinsugnaan bis walsinkooy tumnunkun ciidan esinkooyen mayrisin roogasan male ee farjicuu nagadaa gaalad nagada ereng gaalada lafteeday basugsadeen hirneen unhe horto muhamad yani wa kay masalan bohoranina hakunagani erneen isinsin racsana ernan sa ereng mana ya ahla yasriba wadkurus id waktoos qaala daa'ifatun jamaaca daaifadaaso minhu min almunaafiqiin kumida kagooli ya ahla yasriba madini helkiisiyo laa muqaama nagaashalakum isin masiinsugnaan ee farjicu nagda gaalnimadi nagda wayasta'dina idin dalabaay fariiqun fariiq minhum munaafiqiintas kumida annabiya nabawgeedin dalabadi an yaquluna iyo o eraayan markidin dalbaayan ina buyutana guryaalkana cawratun halis waay udowyi halis ngarsa wamaa hiya ilahayn mary wamaa hiya buyutu mahane bicawratin ti oo halis eho eh cidle mahaan in yuriduna ma yuriduna ma fadahayan ilaa firaaran lay hoorow lay fadahayan aleri ilahayn aayaadka saadiji yani ya ahla yasriba laa muqama nagaashilaku misin misin sugnaanay farjicu nagla erin yogidatiyo saasisle wayastadina may ba idin dalabay fariqun fariqna idin dalabi farigaas oo yani wa kay masala minhum min almunaafiqiin kumida annabiya nabo ku idin dalabi yaquluna fariqintaas halka goolayaan ina buyutana guryaalkan cawratun ti halis e ay ka goolayaan ti halis eh, eh o cawre e eh, cidle wer manaha yahuudun banu qurayde leeraw muslimiin torton migilsho waliba degaalamaay habaheena dhufeeska baalisa surumin dhufeeska baalis dhufeeska yaha surumin lanki dhufeeska kasilaasada fadhisi indifaacan mila dhufeeska galen kolkan gadaalki bilaanti iyo reed hayti ini yoona maydba nimankii yahuudi banu qurayda leraa reeda ku galan yoon kolku markaasa obsadeen kor i hoos walsinka koo yarin banu quraydada yahuudi hordaan balangala kala jari muslimiinta rasuulka sala allahu alay slam balangala gali magaalada madiina roognen yahuudogi kale wal banu quraydo wal gaxi banu nadir wal ay kala roog yolay roogen isi masan may lera magaalada kala difaacnen nibad iskula noola subal isogaayo maylafadaay ini kalkun odowkan hoobakoy tartiiblay mago diyaaran haadano walba hankiin maahay kan oo lankin yahuudkan oo leeraay masalan oo uxuyay bin akdar leeraw iyo anseedi meray muhamed iyo saabis tumunkun ciidan eewaa ansheeni geekan dhamaati isin may walasan iligaasaku dhawa un he badan akalijarnay muhamed badankaas makubaha korno eran balang yaalo geeka balang walba en eh, koobsateen muhamed geekan dhamaatay suba eh, muslimiintis wal dhamaaya tamankun idan en gooyana kubaha eren eh, balanka kubaha edinigaasaa kudhawa sidii ogolaaday marki dem balankii rasuulka kala jarana kubehen sila waali doona kulley abaalshay lamarsii doona laakin magooto balankii kubehen kolka muslimiinti ma ergeena afarta giblanka koy gabalki awlaadi bilaanti reedhaayagna banu quraydi yahuudiya kufadheesi hataa may dhiyaas may dhiiday hataa bilaanti oo dhufeesika jaran may kumid haayay rasuulka sala allahu alayhi wasalam inaadi safiya bintu cabdilmudalib ya kumid hay iyo dhufeeska jarti lang yahuude meelosay yani fiirfiiriya aragdi werwareegaw oo yani dhufeesata ini megal roogo yani may fadaayan iyo reedka sakugalanga fadaaya magaalada kalkun lanko yahuude saan laandarsadi markaasa dhinigi werwareega wa aragdi xasaan binu thaabit oo jiringa dhufeesaka jari ini megal rog ini kolkoya firiya leri manaa yahuud kola mela ini difaaci jara muhamed inta ciidanka dhaaf ini kala firiya lahayn yon dinigaa tagdhoan fadaay bes yani insheegdi dadki insheegda meertay yahuudka lanko intu werwareegaaye koy lankan difaac koy lankan yani waa kay markaasa meerta niba jirino makahakororiasaamidutaabin jirina yanusanay bes yakati karshe duubuti yani maho duubuti karshe sifaylan hiriti may qaadatay kala qaadatay manaa kala qaadi yahuudki oo meelo warwareegaw iyo ilbaaqi yar inti infuruti tartiib infuruti iyo subdi marki hadhawaadi kaliya madagga dhoo shireed mana yahuudki sugahay madag bahoola dhooy bes mi haddana ma ertay han koy haddana dilay megel waa koy hafuroyle adale hafuroy karki hakufuroy yahuud gaalkan hakufuroy arki furowshayna mafadaayo ni ba xanuunsan eri bes ye inseti yani toori bilaamay toori kaadati madarka goyti dhufeesiya giraangaridi yahuudiyahaankan walaha dirsigilah ayaano kale hoos loogen ogta madagi rab anti kusiidiya madag ingantireed mada giraangarawlaseed reed yahuudi hoos loogen reed may ogaadeen anti markaasa meereen muhamed hortog ogayni ini bilaanti awlaada cidnanka kutabaane ogayni waa ko maraghaso dada rooge hofta ilaahay yoon karidi maana ayna saasan gali rasuulka inaadi sala allahu alayhi wasalam safiya ya saasan gali kolka yani waa kay saas muslimiinta la dhinishay nagil haadoy bilan haadoy diinta la dhinishay kudifaaca lun baahay kolkan sidii an gali bes yahudi argagaha ilaahay karidi gabalki ha ku gala fadeen argagaha ilaahay karidi kolkan yani reesaaso markaasatan lilay yani waa kay masalan muslimiinti rees marki arageen banu quraydo dhinigaasa kugalahan awlaadesha kugalahan marki arageen ilahayna tanleyu wamaa hiya bicawratin eri mana awro mahaneer halis mahan ilahay gargaaris oo bishaan lanko bilaanedon dasi gargaar gaalada dhon argagahal of iyo karidkoroo bilaayo gargaarshe bilaameytan hadii yani safiya ay eh, rasuulka sala allahu alay salam idhaadise eh. zubayr bin cawaam lankileraw aadis eh iyo sadan gali yahuudi ilaahay galb galbishoona karidi kolku yani ilaahay mayliya marki gaalad muslimiin munaafiqiinta leeyin guryaalki kaana halisu banu quraydi dinigaasa ku galahaysa leeyin ilahay meeray wama hiya bicawra awra maha neeri maana may wala gaalib yahudi dhinidaas abgalafa argah ilahi karidi wala gala korogmale yaquluna munaafiqiintu ma eraayan ina buyutana guriyaalki kana cawratun ti oo halis ew ama cawratun ti oo nayaw yani waakay masalan cawre e waay cawre may lereymi wafki yani la ku gala kor ina buyutana cawratun ti halis ew arin fi khaale lamba muroog lan waardiyahay miler ilahay maeri wama hiya buyudud mahane bicawratin ti oo cidle mahaan cidla mahaane manaa cidla mahaane halisna mahaan in yuriduna ma yuriduna munaafiqiinta ma doonayaan inta bimacnaa mawakad nafyu in yuriduna ma yuriduna munaafiqiinta ma doonayaan ilaa firaaran rooray fadaayan meer kufokadan lay fadaayan maahin halisme war ilahay baylana mayaa guriyaalshu asilatun hadihi tan asilatun fi suaalew mataa xadaat imehadarisi gazwat lkhandaq imehadarisi fi sanati yani alkhamisa sanadkii sanaadaha darisi limaada sumiyat maylanka magaawi bilaxzaabi gazwat laxzaab maylanka magaawi liana katiira min qabail alcarab walyahuud ijtamacuu limuxaarabati lmuslimiin saasa kolka axzaab isbixaysi saasa langariwa kam cadad lmutaxazibiina han hasbixaysadeen tiridiyo meegahayti wa kana cadadhum casharata aalaafi rajulin maada camila nabiyu nabog may suubi sala allahu alayhi wasalam limancihim reebowsho may suubi ahay faxafara nabiyu sala allahu alayhi wasalam xawla lmadina khandagan awfan min alhujumi wa ama limancihim dheer jawaabta saas ama limancihim feebakooda daraadiyooda beeskafangoodi xafara nabiyu limancihim xafara nabiyu sala allahu alayhi wasalam khandagan iya godi xawla lmadina limancihim an godi a yani saas wa kam yawman yawme istamara alxisaabu go'doominta daa'imti wastamara alxisaaru kamsata cashara tum ishan yawman min yawmin tum ishan ber iyo daa'imti waa maada xadata may haderisi lahum lilaxzaabi axzaabti may handerisi bacda dalika makaas tum ishan ber bacdige ma handerisi wasallata allahu calayhim riixan shadiida wajunuuda lam yarow yo ngaragaan ha junuudada ngaragaan ilahay kasalladi waa gazwatu bani qurayda nimanka yahuudi ban qurayde leeraay oo balankii rasuulka kala jaren oo balankii kubaheen horta gaalada ilaahay argagahakiridey godoontiya lari tumunku ciidan e wahaayeen godoomen marki ciidankii godoomen yani ciidankii hamiin la roogo dabeel hanuun dhawtay layla ibuug weeri ya rasuulka lankosaate andiri oo nimankii oo ciidankii tumunki kun ciidanka isbahaysiga haayeen layla ibuuga kuweerahayte haninfiri ay haninfiri rasulka sala allahu alay wasalam bes xudayfat yaman oo sirta eedan ilaaliya iyo rasuulka diri langadiraw daimay mayba ciidankan dhaxgal ciidan oo odow e eh. oo ku dhaxgal ha yani may nagdaas nafta ini hanisgiriido khatar e eh, umana marki rasuulka warsaday ay haninfiiriye xaaladii oo nimankan is xaaladii isbedela kadhiyay kayli walak werahaye yani ay haninfiiriye marki rasuulka eresaato kulisho madaga hoosraariya hamiinna hayki dhahangna hayki dhahan barogna jartilanlaar abakar oo kaobogdaang magabna markaasa xudayfat bn lyamaan rasuulka weri awa xudayfi xudayfa may nisa ciidka a koranka xudayfin weri ba eri manaha ciidankan dhaagal sirtiyo ogaaw xaaladiy wali ata wal adhadir siyaasa nama jaraayan wal adhadiraas male isku dhahgal xaaladiyo le ogaaw hanaga ah bes yani dhahandoran ha jarti bes rasuulka sala allahu alayhi wasalam galantiisa jukasi yani gogo sugaridina si gogan qaaday dhahanta baweri mana bahgara ning ogaaw sirtiyo ning ogaaw bes bahi gabalkiya dhah gabalkiya dhah seedi yani wa kay masalan gabalki hoob seedi hawaayi kalkun yani wa masalan ba oo yani wa ciidankii hoob dhah galin iyo kumkumide oo kale sgadheki abu sufyaana surmey meeray khudba jeediyay ciidanka lanki horwedaay meeray khudba jeedi faday lamba lanki baalisrooga fiiriyo edi mana lamba lanki baalisroog ay atiyaro hal iswareysado edi bes kalku isla markii bahoob saasba dheegi xudayfatunlyamaan saxaabi jaliil ee dhug badan ahay lanki baalis roogila kadhegi ada teeriyo oob yani ayatlakabila ogda khatar bua ah. bes lanki baalis rooge kahormari ada aya teeri inta kukosia bes lanki suubood wareysada ay tuuma ma jarto ogda ana ciidanka kumid haasa lanki suubas sheegahay kalku sun warsaday bes intisuln kahormarna kahormari ada aya teeri mana bes sirti hadhugun sidii abu sufyaan merayha aragaytan wali dhibaatena haysad un maankatirgal ini tum ishan bir binaankan filin maankatirgalna gurigin oo dhamaadi dabeele aragahaytan dhibana haysad isu godoomana ngari mana bes sidiyakatalabeena godoomin usun tartiibtisan doomadi koy manaan sheegi yani meray marki oo rasuulku tabaay sala allahu alayhi wasalam dhahanta hayk ilahay leoga rasuulku hoo diri dhahanta ilaahay oo korweeli gogoba indars yani wala hel caafimaad hel sooba kooya hanagaday xaajadii sheegay rasulka sheegayna dhaantiya inagasiya mana kolka yani resuwarka tartiiban kusheekoye gazwatu bani qurayda bani qurayda yahudi leeraay dulumaadkoodi hada maxaluha wa mabxasuha hore mayan ogaani dulumaad kasta oo wiin la qaado ini yahudun yan la edfii jari manaa azwatu beder mah marnay nimankii bann banuqaynuqaac leraa yahuudahayan marki beder raa kunagadi nimanki yahuudahayan banuqaynuqaac leraay bilamayto muslimita inti humaato ka sameeyeen cawradiiyo finaanka biyunaha daawiyeen kabacdi lanki muslimkin gargaarin haddana la dilay dhibaatadaas diidi ini banu quraydo laqaxi hamoodni macnaha taas banu qurayd haddana gazwata uxud haddana may dhiiday nimankii banu nadir leraa yoon iyo lagaxi dadaalsho yoon ay rasuulkan kaseedi marki anagadi oo lanko dhiig diidisan kaseedi ortaka diidisa gudaane ogaay diidi diidi intikin dhiiban eksintaladaan ereng rasuulka shirgool shay tawaliyanimi dilan yoona wal moodni ay roogi kolkan baan quraydilay ma yoona gazwat laczaab bacdisho la gaaxiyahay gazwadan tan e rasuulka sala allahu alayhi wasalam marki sada dhiiday tumunkun ciidan e ciidanki gaala wiinaysi oo hasbaxaysadeen wilisho gaala hasbaxaysadaas muslimiin filimbabi daraadiye kolka ciidanka inkastir badanaay oo gaale haqaada madina korshe kooya ilaahay argagahatiride jibi marki rasuulka ogaadi markaas la eray alana nakzu weli mana haduk bacdun la weerarka gaadan mayo weerarmaan gaadan eli mana sidi anagati mana marki dem rasuulka sala allahu alayh wasalam si ilahay gargaaran si ilahay gazwatu bani qurayda yahuudi yoona balansho yoona shalay balanki kubehen aman halis e muslimiinta balan un kubehen yoona abaalmarintiy waato gazwatu bani qurayda banu qurayda dulumaadkeed hadi maxaluha wamabcaduha banu quraydata yahuudun banu qurayda leraw qawmun qom wa qomkaasoo min yahuudi lmadina madini yahuudi degaasi kumide eh. khanuu khiyaanen alcuhuda balangyaalaya khiyaanen fi gazwati lkhandaq aziri gazwat lkhandaq ye balangyaalo khiyaanen wadaru muujiyen alcadaawata odownumiya lilmuslimiina muujiyen falama rajaca rasulu sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulki marki nagadi min gazwat lkhandaki dhufeeski gazwadiis kunagadi yamar allahu tacaala ilaahay may amrey hu annabiya nabog ma amrey bimuxaarabati muxaarabati bani qurayda bani qurayda in lilxarbi watadhiri ardihi ardillahi ilahay aridiis ini la daahiriyo minhu min bani qurayda laku daahiri taasa ilahay amriya gadar ilahay ora gadariyu hadin rasuulka amaran fakaraja rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul sheeya bahi ilayhim ilaa bani qurayd bani quraydiyan bay wamacahu maca rasuuli rasuulka macishay lijiran talaatatu alaafin sadex kun lijiran sad kun ciidan ciidanki oo lamada berba dhufeeska ka jareeno rafaad iyo dhibaato ka jareen yoong neebsine bahale rasuulka markii habahey hanagaday oo gaalada yahuudi bahe yani tumanki kun ciidanki godoomen aragi kalkan koy hubka isku dejiisa ariba isla markii maylare hubka inta indijiyaasa jibriilan un malaaigte noobkaana masijin eran ma injeedne banan qurayda injeedne adin hataa dhagaagso len bes rasuulka siyaraayo sala allahu alayhi wasalam lankiiba ilaahay yawm laakir rumaysa yani ay tukunay asar ilaa bani qurayda kuseedaw tiyaraaya ilaa bani qurayda xaafadaas kuseedaw asar e tukunay le ilaa ata asxaabta is marki mana wala saasan laha dhagsa meelilka seedo lafadaay isla markii asaabta dhagaagsadeen markii fuliyeen hata may jira dad asar inta gununti milkusen dadna iyoona rasuulka saasman lajeedne degdeg la lajeede duurkaana tukadaan eren duursi isku tukaden dadna iyoona yani matukane lile inti milkusen fakaraja rasuul rasuulka iya sala lahu alayhi wasalam ilayhim ilaa bani quraybian bay wamacahu maca rasuuli rasuulka macashayna talaatatu alaafin sadikun la jiran faxadara nabiyu nabaga shiri um banu qurayda yahuudilera yashiri hamsan wa cishriina layla labaati shan hamin yashiri wa labaati shan hamin iya korsho layla fadhi fasalamuu yani isdhiibeen markidem bacdaha bacda alxisaari go'doomintaas bacdisha aya isdhiibeen waxakama may xukmiyey calayhim calaa bani qurayda bani qurayda korsho may xukmiyey sacd bnu mucaadin ha xukmi bikatli rijaali migilsho ini la dilo wasabyi nisaai bilaantiyo la gafaalo waduriyati wasabyi duriya awlaadiyona la gafaalo saasa xukmi waay faamara rasuulu sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul amri bitanfid xukmi xukunkaas fuliyowshay fanufida walfuli fihim fi bani qurayd wahada abaalmarintin tan e jazau kuli khainin kaadirin wa lamba khain e ho wal khiyaanaw islamka khiyaanaw oo balan buriya abaalmarintiis taas wa may walay balanki rasuulka iyo saabtisiyo la galenga kubehen nimanka yahuudan eho bani qurayde leraw isla markii jibriil adegi meeray bani qurayde habsahlan bahoy bes rasulka saafis melian behen hata ilaa melilkudera asar maltukuda al bes melian behen meliya seeden dhun qabateen ala saari afarta giblilkugobsadi yani ma erena may xugun shay raada keena erenaha lanka hugun kara lanka hugun shay karaad naglal walsun hugmiya isdhiibana hugunki may raada keena sacad bin mucaad hordhaan malaag haada jari o suga dhaawacsanaaye hata azwat lkhandag gamun oo gaalad hagaminka dhaawacmay masaajidka rasuulka tende laka dhisay meeli ka jari iyo meeli nakuwedi sacdaa raadla kenaan wala sacdanka raadla nagden yahuuda maybua banu quraydada hordhaan may lahaada jareena yani os sacd bin mucaadna sayidul owsi ma hayni os gabiil yani gabiilka sa sheegin lahaada jaren yahuudaba hore mahan sheegnay ni giibsanaayeen banu quraydo may la jartay oosa la jarti banu nadir iyo banu kaynugaacn yon may la jareena azraj ya la jaren lasafanaaye oo wala saasan welemay wa muslimiinta arabta arabta iska diraan sadaayin yo naftiyo kubidbaa sadaayin kalku oosi kasra jadigaanamay lanki walaaguyabtab deero walaago hoosandi yahudasan kaalmaya hadin hana soob walaago oos hadin hoosandi yani kasra hoosasondiya yahuda galan kaalmayaa kalku yahuudi hata marmari oo nkaalmayaayan carabta nkaalmayaayan ayo dhartiyo isdilaayan walan welan yo ay ay lasinka laabana arabtilamago yo la isamaayaniya lahan boqol i labaatan san iya dabkaas sidaayan yahuudo oo iskabiraayan kalku yani hordaan jahiliya warid oos bin sacd bin mucaad walaaho sheegad lahay jareena ama si si wanaaga siintaliya walahay sacd nusun hordaanba may ilaahay kutugay ilaah ma eray dhaawacan kan e eh. hadii hata kubacdib rasuulka iyo asaabtis jihaad gala doonaan dhaawacan oo aafiya eh, ilaah laakin hadii kubacd hadi kubacdib hadii dagaal an dii doogna ilaahu dhaawacan kan e hor inka garaxi dhaawacn hor yani waka masalan ba ikadili shahiidnimka helo eri waan ilaahu kalbigayni ingabooji yahudun ban quraydo oo balang kala jaran balanki aman halisanin kubehen galbiga ingagobojisi yani waka masalan bilsho galbiga ingaboji oram ilahi kutugi dugdiya ila tugdiya ilahi aqbali makwar gaban yoona yahud iniso yani dhaarsinya makwar gaban yoona ma erena sacd bin mucaada xugmiye be sacda lahaweli ciidankii meeliroogeli sheeni si rasulka ra umu ilaa sayidikum irayo sitin ungumasacde walha umi wala unsaagi lisriskela kudiji walha fidheesi unsaacdomalera dadkun yahudun e banu qurayde adi balanka adi ka ogolaada wali oo sacad xugmi ya ogolna eren xugmiya leri kolgu markaasa sacad yani mer inta fiiriye mer wali dinagan jara dhon xugunkay raalikeyina ha raalikena len rasulka saafin dinigi jaran tilmaamay inta dadka roogaan kuliso hukunkay raalikaina ha raaliki ha raalikan alin wali ad xukmeed yahuudon hal isku dhiya ho ad xukmeed hal digli ho ad xukmeed adlay waleri mana say lakalin bis markaasa meray may xukmiyey yahuudon haan wali megilsho ay ini lagagoori bilaantiyo iyo dhaantiyo maalkawaadadoo la dhiibsado xukmiyeeri mana bis rasuulka xakamta yani xukmidieri manaa xugun oo ilaahay ali yani waa masalan sabcu samaawaat sugnaadi yani xukunka raaliya hugmidiya leri mana ilahay xukunka raaliy ya xugmidiya leri bes sidiya la saaxiwalireed bes siya la fulireed dhufees win inti oo suugi oo qaynuqaac leeraay inti godbin lakubadi ya reed yahuudi nagalsho halhal ambiyo la nagan kan alabiye wal hakawaaniye wal hanagade adanko kale lawade iswaraysadeen maride mati iswaraysada hataa lankan leeraayo xuyay bin akdab oo safiya bintu xuyay safiya min azwaaji nabiy kumide awshe yahuudaas abaabuleyno idanka abaabuliye kajare ubta kolkun banu quraydi inseedi meere ani dong isin siin rooge deku muhamed dhamaati ani dong isin siin rooge ee dagaalka gala kan balanka kuburiyey oo balan buriyo kukubarimsiha ama noo tabaase ma noo tabaasolen adi balanka nikala jaraas bestadi u soo meeri roogo kalkun xukunkan dhiigeed isna sidasmeelilka goorya ka jari macnaha safiban saxiyay awshe xuyay bin okdab yahuudki oo banu nalis odayso haay kalku reed yani walwede iswaraysadeen usudeeg geeg walsa jar lankan walwedahay wala ninagadahay maraghay may jar lanki odayso haay meere weligin dogonay haadasan waab is argahaysan gabal gol iska waanihayba mays warsadaasan waabal ilahay argahaysan ba kawan balisa arahay bes yahuudi todob boqol eh mis lig boqol kun todob boqol yo eyin ama lig boqol eyin yadi halinto milolka iyo lagdhamaayo mana yahuud kalku cadaawadiyo dhogin ilalaana hata halka mayli sheegay yahuudi meelo roogdo marki awlaadki obsiyaaya muxamud muxamud eraanalilaahi mana muxamud asinkako muxamadki oboginku gooryaay yasinkako eraangalir mana ogin yahuudi yani saaso cadaawada islaamka gaban kalku han addunyada islaamka dabkashidahayo dhibaatada islaamka muslimiinta meel kastaba darxiyahayo sula weelahay yahuudasa kudamboyd yahuudi waa lilay mana yani falastin hadi falastin mayl kasuubiyahay muslimiin dhibaato lanjeysadahay yani saaso ciraaq may lakasoobi hada yani dabkan lakashidahayo suuri dhibkan yani waa kay dhibaatada iyo lay dabka hashidahay maana yahuuda hashidahay mana kalku ilaa ilaa saaso maana muslimiinta ini nibad helan ma ogol yahuud dad oo may welay obiyaalkana lankihadini muslimiin ma hayne ha muhamed iyo saartis muslimiin ma hayne ha muslimiin si adaawan gaadeen saaso ilaa laana saaso maana s islaamka si nibadka helafali makadadaalayan dabne kashidaaya dhibaatada yani adduunkaan kuuriyaay muslimiinta dhibaatada jeejira yahuudal ila ogin ini sidalangari hoobka muslimiinta fursad helangna ini silaweela ogin laka goorya wayga maanaa yahuudi kolka muslimiinta iska diraayan muslimiinta iska dir yani dhibaatada jeejida taasu kolkun saddex boqol kun saddex boqol kun a sad boqol ama todob boqol iyo maalinto miilmadisholka jari bilaantiyona lanka hoobla kashakiyo onoga naftisata saacadii jaliilka ay eraayo matalan alguradi hay reer banguradhay yani dadka oo la fiiriyay hoose hoosi oo la fiiriya roob lanka hoosi ting hakubi wal dilaayo gali macnaha roob hoos ting hankubinen wal isku ana kolkan dadka hoos ting hankubine haya eri macnaha taasaa kafakri lanka saxaabiya sheegi marki dem sheegi macnaha wali fiiri ting wali fasax yeeri bes marki dem hasku islaami saxaabi jaliil hadis nin guriyaa nagri marki dem kolkan xukunkaasa lakufuli yahuud yani saasu abaalmarintiona saasday maahin ini yani ma dadka saas maylan dhamaylan xasugi ma mana gaal hoo biyahuto fursudan hel wal xasuga mana waxakama sacd bnu mucaadin sacd bin mucaad may xukmiyey calayhim calaa bani qurayda bani qurayda korsho may xukmiyey bikatli rijaali rijaaliyo ini la dili wasabyi nisaai bilaantion ini lagafaal waduriyati wasabyi duriyati awlaadiyon ini lagafaal saasa xukmi faamara rasuulu sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulsheena may amray bitanfidi lxukmi xukunkaas ini la meelmari fanufida alxukmu xukunkiya lufuli fihim fi bani qurayda lakufuli oo sidi migilsho ini kulli wal dili bilaantiyon walgafaali wa wa hada abaalmarintaas kalkun walyo mududen waako lan kaain eho yani kaadir e dong abaalmarintis taas ini taaskangal waay ho hel gaal yahuud eho balan buriyaw hel wa hada kan jazaau kuli kaainin koo khiyaan low eh kaadirin balan kasta jaazintis waay wa hada jazigan kan jaza kuli kainin lamba walkiyaanaw abaalmarintiis wa wakadirin wajaza kuli kadirin ko walba lamburiyaw kasta abaalmarintiis wa asilatun hadi tan asilatun tisuaal man banu qurayda banu qurayda yayin banu qurayda qom min min yahudi madin kumid bimada amara allahu ilahay ma amri arasuula sala allahu alayhi wasalam ma amri ma yani wa kisaas ahay amara allahu tacaala ilahay ma amray yani falama rajaca rasul sal azwati amara allahu bimuxaarabatihim watadiri ardi ardillahi minhu min alyahuudi man kharaja macahu rasulka macashay ay labayn fakaraja rasulu sala allahu alayhi wasalam wamacahu talatat alafin saddex kun ciidan alabeen maada facaluu bacda xisaarin godoomintooda bacdigooda may fareen fasallamuu bacdaha bacda alxisaari godoominti bacdigeedi isdhiibeen nimanka yahuud ahay bimada amara rasul sala lahu alayh wasalam ilahi rasul shay may amri amara rasul sala lahu alayh wasalam bitanfid lxukmi xukunki ini lafuliyo rijaaliyo todob boqol amasiya lix boqol ini la dilo yani fanufida fanufida alxukmu xukunkiyo lafuli fihim fi bani quraydin kufuli waay mas'alatu zaydin wa zaynaba zayd iyo zaynaba mas'aladoodi hadihi maxaluha wa mabxasuha khadaba rasul sala lahu alayh wasalam ilahi rasul shay weydiisidi zaynaba zaynaba bintu jaxshe weydiisidi lizayd bni xarisa yaan weydi zaynaba bintu jaxshiya weydi lizayd bn xarisa faabat hiya zaynaba diidi waaba ahluha ahlu zaynaba zaynaba helsoono diiden faanzala allahu ilahay may hadijey wama kana limuminin lamumn eman sugnaan walaa muminatin gabr muminad eman sugnaana ida qala llahu ilahay hadii xugmiyo warasuuluhu qala rasulu rasuulllahi xugmi amran xugmi an yakuna lahum yoinin lahaadan alkhiyaratu doorasho lahaadan min amri amarso doorasho kufiirsasho lahaadan malawaadilahay وaman yacti laha ilahay dalki kacaasiyo warasuulah rasuulalahi kacaasiyon fakad xaqiigi dhab ahaan adala huwa mankaasy dhumi dalaalan dhumow mubiinan bayanan cadya dhumiya ilahi cinda dalika almadkuuri cinda dalika alqur'aani qur'aankaas kaaseen zeed iyo qabilu anbaleen fadakala zaydun zayda galay calayha calaa zaynaba an gali walakinaha lakina zaynaba saarat haati taftakiru ti fanas calayhi calaa zayd fanas bisharafiha sharafsha i wabinasabiya nasabsha kafaanas ilan ya gureysaan dhagatay lankin lang odong amari fashakaa huwa zeed owaadi haas dey naba ye owaadi ilaa rasuulillahi insheegin owaadi rasuul allahu sala allahu alay sala an galob isku kaywiinayaseeri faamara rasuulu sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul amri ho zeedi amri biixtimaali sabri sabar inin gegsado alayha calaa zaynab an fasabra zaydun zayd sabri xataa laaqat nafsu nafsu zayd zayd naftiis ilaa cariirowd faakbara huwa zaydn kabri arasuula sala allahu alayh wasalam an kabri bilcazmi go-aan calaa dalaaqiha dalaaqi zaynaba zaynabo furowshenis go-aansadi faamara allahu ilaahay ma emray arasuula sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulshe ma emray an yatazawaja huwa rasuulka ni guursado zaynaba zaynabo guursad bacda dalaaqiha dalaaqi zayd bacda dalaaqiha dalaaqi zaynaba zaynabo laha furowkeed kabacd may weli xifdan xifdo darteed oo lisharafia sharafiya ah, ah lang ilaaliyo iwa dafcan reebow oo lilmazaaci doodla reebow wa shigaaqi marugna reebow i wa idaalan guriyow licaadadi tabani welidka caadadii la guriyow intaasa ilahay saasan amri oo mas'alatu zaydin wa zaynaba zayd iyo zaynaba mas'aladoodi zayd nayb waa zayd binu xaarisa yalan kase mawla rasuuli sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul shay mawli shay yahay odoonko rasuulka lahaadi jiray aw shay halahay yahay odo aw shay ma lahayni may lahaytay hordhaan yani zawjadiis oo yani waa kaya lahayti khadija bintu kuwaylid iyo hordhaan lahayti lanko yani inan esta oo leeraaw xakiim bin xizaama hordhaan odoonka lahay odooman badana miilkalku sheeni kolku inay odooman badana sheenayha kolku gaado e mana kolku sodoman kun kakuwaydiisa kaku qaaday be sodomanka firfiridi zeda aragdi onog faylini zed hawadati ya lahay yani khadijatu bint faylidood aan lahay rasuulka sala lahu alayh salam ooba khadijaba guursadi odoonki i maalki walaabi dhan bu si kawareejidie saasa rasuulka mawlishay kanagadi kalku zayd bin xarisa ah hordaan leerahay odoon fayle eedan faylehay awsheta markin koy oo yani wal al walay garisheho beese ni dhiibey adikay furuda ari idi manaa rasulka muhamad layla roogeer dongnimada kabagaade oo xurnimo badiidas dongnimo kabagaadase yaawki haw bes kutaben ob yani muamed rasulkana markaasamer sala allahu alayhi wasalam inti geeka lakubilaaw deed horo anam i doorana ha deed geeka inti lakubilaaw adoonka hay horo hawtedsaasmer ogaada saas waana arikeek waa dhareer arikay kalkan wal ordhaanma jari jartay jahiliya adoonkan hoobad mahdiid horak weelas unogay a eraas mana kalku zayd bin muhamed ba lerijardan zayd bin muhamed ya lerijardan awalislaamka zayd bin muhamed a lerija unugsi oo kale hay tabani welidka waladawkaasay islaamki kalku oob koy zayd bin muhamed hoob leer lankinadan dhalne waan adi lakinka dara hadhowti hoob gibirto dhalo gibirtiita lanki sidahay liroogo nagade waana lankina lang ajnabe islaamki kalkun tiyadahayti guri langadan dhalna ani dhali adeeraas islaamki guri may walay meelmay kukoyas risaala kukoyas jibroogi ka oo lankin una dhalana dhaaroogaw filaantisaada kabti lankin oo niyo adan dhalna dhaaroogaw walbadan fisaade kukoya ajnabo ilen lanki kalkun tabanigi meedalakuburi ireed tabanigi silin buri daraadiye axkaam kudhalat ireed oo axkaamtan oo kudhalatay kalkun seed iyo zaynabada isguursadowsho masala khilaaf wiin ye carabta dhaadiyo reedka dheeri ireed iyada italin masalatu zaydin zayd masaladiis wa zaynaba zaynaba masaladiya khadaba rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul sha iya weydiy ilan zeed mayb wa rasuulka olaadisa kutirsanay waanaata unug shayba aada jari zeyd bin mohamed hal eraay kalku magaagi wal tiray zeyd bin mohamed me zeyd bin xarisa hal ero len islaamki dadiidi oo quraan alaasiji des kalkun ariitin an oo zaynaba bintu jaxsha e rasuulka sala allahu alayhi wasalam inaadis dali rasulka inadisa dhali zaynab ibn jaxs cabdullahi ibn jaxs saxaabig leeraay oo uxud ka shahiideeyey oo hamsa lala duugay yala dhalati khadaba rasuul rasuulka weydiyey sala allahu alayhi wasalam zaynaba bintu jaxs ya weydiyey ma in weydiyey lizayd bni xarisata mawlahu an weydiy lanki suurooya lankan zayd bin xarisan oo downamaha marti kolkun yeedin qurayshu diidi kolkun fa abad carabta iskuwiinaya lango downamaha marti ini guursadan inkastoo zayd bin xarisa odongnimaha marti laakin usuna carab lay lang carab e wahay laakin odongnimaha martay lang odongnimaha marti nabilaanta quraish maguursadaan carabtusku winayaaye waa ko fa abaa tiya zaynaba diidi wa abaa ahluha ahlu zaynaba zaynaba ehelsoona diiden lang odong e gibirtaan siyaana eren mana hata odong mahayni laakin odongnimah marti an liyo odong gibirtaan mal siyaaren quraishan iswi walaago iswinen yani ti kore islaamka hortis jarjartiya isya ka dhagami isla marki ba qur'aanka ilahay diji faanzl lahu ilahay ne diji wama kana limuminin lamumin e mansugnaana walaa muminatin gabr muminad ayena manle ida dala lahu ilahay hadii xukmiyo warasuulu rasuululah ilahay rasuulshay xukmiyaano amran amar xukmiyan male an yakuna lahum lilmuminiina muminiinta ini insugnaato alkhiyaratu kufiilsasha insugnaato ama doorsasha alkhiyaratu door insugnaato min amrihim amarkooda amarkood madoorada koran si falano waadlaan ritan lankamalsiya meero koran aledi ilahay ba xugmiya ilahay ba taas xugmiya kolkan lanki diidon kolka hadii marba sada leeri ma yaalbeswa ini ogolaadan le muslimiin bahoobey dad muslimiin e eh, o ilahay amar hadi jiya ilahay walaan xugmi rasuul shi gaadada hoob bes lay gaadlan lay ma gabarti sidiya lanki lakidari kolku oo wili galbashona anu insa saxsanayne aranta ilahay gaadena sidiya kakidaren وama kana لmؤmini وala mؤminati ida kala lah ilahy hadi xugmiyo وarasul ala rasul rasullahi xukmi amra amar xukmi masala ini lantan ofkaas kadar oo kan male waleri an yakuna lahm lilmؤminiina mؤminiinta ini lahaadan male alkhiyarat door lahaadan uni walifadaan dooradaan eraan male wale min amrim amarkooda door lahaadan male waleri lanki amarkay ani fiirsadeey an lay doorade ilahay tin doorime ani doorade eron waman yacsi llaha ilahay lanki kacaasiyo warasuulahu rasuulalahi kacaasiyona fakad xaqiiqi dhabahaan adala huwa mankaasoy dhumi dalaalan baadanama mubiinan bayanan cadiya dhumiyal das kalkum aayaatum oo laakijiyey sida ilaahay doorilay doorsin aler si ilaahya doorden wacinda dalika nuzuli faanzala lahuma wacinda dalika nuzuli aayadaas adigowkeed agdeediy qabilu aqbalen yani sidiya gibirsi kasiya zaynaba maylka daray zayd bin xarisa laka dari kalku idi lama of isguursadeen idimanseene kalku morooski oob la gali fadakala zaydun zayd ya gali calayha calaa zaynaba zaynaba korshe waan gali walakinaha lakina zaynaba zaynaba saarat hiya zaynabadi haati ilan weli ma inis argahayse inis rasiya meelankudhiiya inis dhaftiye oo lankin oo ininkalamaana laka dari saarat hiya zaynaba may haatay taftakidu ti fanas calaa zayd zayd ku fanas mana an quraysha ah, adin odonk odon ah, marila eta iswiinayaas walaago bisharafiha bisababi sharafiha sharafteed quraysh dalati sababkeed iwa bisababi nasabiha nasabkeeda sababshe nasabshe oo rasul daraadigiisa ta sharafdalati daraadiye ye walaa kufaano nagati waa markason seedo wijidadab iyo iskuwiinayaw iyo intaas badan aka aragi kolkun dhagam waayan fashakaa huwa zeed owaadi ha zaynab iya kusheegadi ilaa rasuuli rasuulkan kusheegadi sala allahu alayhi wasalam rasuul ala ana ladhaga muhaysanaadin luwada muhaysanaadi ina lama gofo wijiga nisku furfuraanay dadudogano lanka lanka kala iskuwinayaayo isa dhaga muhaylka owaadi famara rasuul rasuulkan ma imray sala allahu alayhi wasalam huseed ma imray bixtimaali sabri sabr ini in dul qaadada calayha calaa zaynaba zaynaba korshe sabr in dul qaadada bs fasabara huwa zayd sabri xataa laaqad ilaa cariirtowto nafsuhu nafsu zayd zayd naftiis cariirtowto ilaa cariiri ku gal faakbara zaydun zayd marki dam kabri arasuul an sheegi sala lahu alayhi wasalam bilcazmi go-aansadow calaa balaaqiha balaaqi zaynaba zaynaba furawsha go-aansadi ansadomakalorokorokorkun usku furay wari rasuul alah faamara allahu tacaala ilaahay may amray besidiya kufurideed faamara allahu tacaala ilaahay may amray arasuula rasuulka amri sala allahu alayhi wasalam an yatazawaja huwa rasuulka ini guursado zaynaba guursado zaynabadii bacda dalaaq iyo dalaaqi zaynaba zaynaba marki laa furi bacdishe zeed maha furmay ha ad nafda guurso la rasuulka siyaadaha eedan winaysadi may welay hadii guursado gabar siyaada guursado may meerikooyay carabta may ngabeena waktun ad unuga marka kuwaadati aritisma guursado korto saasa gabe saasa aaminsanaayo unugan hiblo hiblo isuna zeed may leri hordhaan zeed bin muhamed ala eri jari arada dhan saasa kafaafsamay jedn muhamed alra kolka lanki ad unogkawaagato hiblo hiblo erto adinaka dartoon unogawad ku xisaabtanaay xiligaas bilaamay isu guursadina maguursado korno saasa hay kolka xukunkaas oo fasaadka e islaamka ini buri daraadiya iyo ilahay nima inga diray adna hisa bilaawa lii rasuul ala falaana dadka oo dawlaad iyo ondhan unogkawaagadaaya silan buri horta ada bilaaw unogi hordhaan ada hiblo hiblo lakin era jaray ad lakinka darajari bilaamay usafuri guurso l si walaan lanburi mana rasuulka soo dhibsadaw yasadi tiyadahayti aranti meel kuri mana may welay arang wing ang aragaayan yani unug ang aragaayan kofko marko bes rasuulka marka ilahay bakisi sidiya kakaadi korku ilaa hataa rasuulka sala allahu alay salam marki tiyadahayti walaawayar yani wakay masalan beeesan ulusay sidi ma ilahay dare ini bilaamay zaynabo naftiya ilahay ka zawjay falama ala zayd minha wadaran zawajnaakaha ilahy unubaki awjeyniata idinkel mala ku dhaabn lankel mala seen unubaki awjeynialai mana kafaanta ma jarti marki dem zaynawdanku jaxshe oo eri jarti manaha itin awteedin laysan awjeen anin min fawqi sabci samaawaada lahu awje eri jarti manaha todoba samaadood lahu awje a yani saasu kolku ilahay ka sidiya fa amar allahu ilahay ma emray arasul amri an yatazawaja hu rasulka ini guursado zinaba guursado bacda dalaaqiha dalaaqi zinaba zina marki la furi bacdishe wala guursado lima xifdan lisharafiha inigo waa horta waa xifdan liajli xifdin xifdiyaw darteed iyo ilahay amri lisharafiha sharafsha lang ilaaliyo manaa lanka ordoongaya martay bilaamay haddana dibki waktigaas jaali may ta bilaamaytan hadii marba lanka odoon quraysh ma hayne gibir sharaf leho saase ma hayne oo marko lang odoonga e ba guursado lang guursado ba meelaas macna lankoodong mida guursada lalera ata lankayla guursado mana kalku sarafkiisa si lang xigdi o langnaga daraadiye ya rasuulkan guursoy langa i dafcan reebow linisaaci doodong la reeb i wa shikaaqi murunka ini la reeb murunka markaas yaalay unug dhalna unugay reeraw silin reeb dafcan linisaaci doodo silin reeb wa khilaafka lan reeb isumid la way nisaaci shikaaq iskumacna lay i wa ibdaalan liajli ibdaalin buryow darteed iyo ilahay guursoy ngari licaadati tabani unug waadhago caadid silinguri aadal unugneel caadad iyo silinguri daraadiyan guursoylngadi gasigya ka guursiy rasuulka sala allahu alayhi wasalam asilatun yani jur waa may liwuriyey reedangnaboy zaynab masalatu zaydin wa zaynaba melasi oo yani masalo oon eedang yani taariikhleyt marmar wiriyaayaan ya jaran oo galadna eh oo galad ahowal jaran ang haynayo sheegayan ajan kiya sheegahay musanifka si lanku badbaado walaa tadi aragdo barong hayn wala nin sheegahay maybua walaagasoy dalado hadii laala ad aragdo brong inin dhaado say hanga lay sheege ma wal jarim ee arantiyeede yurwaa may la weriyey can bacdi ducafaa lcuquli caqliyaala kuwoodu daciif eh bacdigooda may lakuuriyey fi hadi lmasala masalatu zayd wazaynaba may lakuuriyey ana rasuula sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul bacda an zawaja huwa rasuulka marki inguuriyey zaydan zayd bizaynaba anguuri bacdi shay ya mara rasuul rasuulka mari yawman maalinto mari bibayti zaydin zayd adigi shay hadi jaray isaduhuroy guri shee mari wa kana huwa zaydna may haaday haa'iban kimagnuya haadi hadalka da manaha dada saas ereng manaa laakin wal socdo mee wal oo macquulana mee fara'aa huwa rasuulka aragi zaynaba aragi liana riixa mahayta ka argin liana riixa tabeeliye rafacad korweeli asurnayta asitra dahdi korweeli canha can zaynaba zaynaba ku korweelikiya oo fa axaba nabiy nabag rees jeeladi ha zaynabi jeeladi macnaha wa qaala huwa rasuulka meeray subxaan allah yel kala hooga jeeladona liyaab subxaan allah yel regda kalka rasuulka meeray subxaan allah yel o gabartan cajiibka la aragi das yani amangaasi oo oh, dakseesi lama filaan ye an argi dabeelo daa kukaadi kalku reed liyaabay in suuradiya walaashe subxaan allahi er hadal socda me dada iskuwadadeleya falama jaa zaydun zayd marki kooya akbarad hiya zaynabiyaan ankabarti hu gawla nabi nabo goolshay oo geed idikooyay aragayre subxaan allahi ankabarti bidalika alqawli goolkaskaase fa akbarad ankabartay hu zayd ankabarti bidalika alqawli wa facazama zaydun zayd may go-aansadaydeed rasuulka hadii gabartambo la dhiyay cajaa-ibooday subxaan allahi eri rasuulka guursado ko infura fariireed masuuligi facazama huwa zayd go-aansadi calaa dalaaqihaa zaynabo furawshe waakbara huwa zaydin sheegi arasuula sala allahu alayhi wasalam an kabri bidalika alcazmi go-aankas bilamaytan furo fadeeri fanaha nabiyu nabagana reebi ku zeeda kureebi infurto ilaa aakiri aakir qawli kolka akhirsa intirkudeed kolma riwaayadan tan eh oo ducafaa lguluub sheegeen wal oo ansaxow caqlan wanaqlan ansaxaw ma eliley eh, manaa wal caqla ahaanna nasuutagale ma eh naqla ahaan war hadi oo xaqiige ma eliley eh, wahadi sheekh mayley riwaayatun waay laa yakbalon aqbalaan ha riwaayada alcaqlu caqlan ang aqbalaan fi man of fi shay caqlan aqbalaan hadi lan firi binisbati fi man rasuul hadi lan firi yukaadib llahu ilahay kala khidaabay humanka kala khidaabay bigowli gorilahi kala khidaabay wainaka lacalaa khuluqin cadiimin ilahi adna muxamado may kasugunta wainaka muxamado may kasugunta lacalaa khuluqin dabeeca cadiimin wina kasugunta ilahi ilahay dabeece oo win ilahay katilmaam wali ilahay cadiim ay cadiim katilmaam wal win waay ilahay isoo cadiim ay adina rasuulka dabeecadiis cadiim katilmaamay wainaka lacalaa khuluqin dabeece korshaba kasugunta lel cadiimin win kolkan lag dabeecadiis oo cadiim ilahay ka tilmaami haddana inti doodado seeda bilaamayto roog dilay walaago arago reed isla jeelado reed yani waa kay saas er managdaasolilay mana horta zaynab bint jaxsh hadii sikasalan firi zaynaba bintu jaxsh hadalka ini baadil ay daliilke zaynaba bintu jaxsha rasuulka sala allahu alayhi wasalam inaadisa dhali dadaas la koren idi inaadisa ka dhali inaadis layba dhali low rasuulka sala allahu alayhi wasalam hadi layba arag ilera fadi masuurta waasulilay idi inaadisa ka korta inaadisa dhali gabrinaada dhalay oo saasalay hadan magaalada osla korten makalesla korten isu roogden iyo oo yarti iyo hakorawsha walaasha dham rasuulka aragaayo roogi hadi lay keekase lama filaan aragi la erew macnaha tan yade masuurta waasulilay baadil waay may welay rasuulka inaadisa dhali geekasti hala jari araga jari hadana tan hadaba usuuba waykiyay arinkan zede wa usuban waydiyahay ha kolkan jekala dabeele kugaadi dah kugaadi jekala aragi salan arag mana surta waasalilay mana wal macqul eh ho oo surta omel wal baabil eh ho oo riwaayan ansaxaane baabil eh kolkan dadka mufasiriinta e marmartay oo kale iyo sheekadan say oo kale haqaaddaaya waana sheeka baabil walilay mana wal ansaxaw ah, ma e sa asal i raadma lelilay hadii kolkan sheekadaas oo kale aragdo baabil waalilay mana haddi sheekh maylay wafi tafsir fatixati lsheikh muhamed bin cabda iya may kasugnaaday tafsirkas latis tafsil shashaldikaw iya kasugnaadi oo riwaayada lishashaldikaw faraajichu nago inshit adi fadaasa tilmaama nila tilmaamay kitaabnasan hayn iya tilmaamay may le wafi tafsir fatixa fatixada fasirshe oo ay fasiri lishaiki sheekh fasirkaas sugnaadi muhamadin leray cabdah muxamadi cabdah tarkiib waa koley muxamadi cabdah leeraay sheekas tafsiirshay datiisa kasugnaadi tafsiirun shashaldhiko oo oh, riwaayadan lishashaldhikaw faraaji faraaji antaad mukhaadabo nagoy ku tafsiirkas nago inshitaasi fadaasa karim meel nagoy meel ku firki kolkun riwaayaatkaas hada kitaab sheekh naftiisa ninka gaabiyey kitaabay mian karagudom asilatun hadihi asila liman khadaba arasuulu rasuulka ay weydi khadaba rasuulu sala allahu alay wasalam zaynaba bintu jaxsh yadooni liman ay hadaba rasul rasulka ndooni zaynaba zaynaba ndooni lizaydin andooni lad maada nazla may degi fi dalika khidba doon saas saase may hadegi faanzl allah wama kana limuminin walaa mumina ila ila akhir alaaya alaaya aayada dhamaystir hal qabila ahluha ehelsi aqbaleyna bacdama nazla marki hadegay qawlu qawl llahi hadegi fi shaniha shani zaynaba qabilo aqbalen waay nacam qabilo la amara allahu ilahay ma amri bimada amara rasul rasul bimada amara rasuul sala allahu alayhi wasalam hu zed may amri cindama shakaaha ilay cindama shakaa huwa zed marki in sheegay ha zaynaba o wada ilayh ila rasul in sheegi may amri faamara rasul bixtimaali sabri calayha bimada amara may amri rasul bimada amara allahu rasulahu bimada amara allahu ilahay ma amri rasulahu rasulsha ma amri faamar lahu arasuula an yatazawaja zaynaba ina guurso bacda an cazama zaydun zayd marki goaansadi bacdis ala dalaaqiya goaansadi ma amri amar lahu tacaala arasuula sala allahu alayh wasalam an yatazawaja zaynaba zaynaba ina guursadiy amri bacda dalaaqiha dalaaqi zayd bacda dalaaqiha dalaaqi yani waa kay masalan zaynaba zaynaba furawkeeda bacdishe ibdaalu takani welidkuweedgaw guriyowshe kaana rasuulu sala allahu alayh wasalam ilahi rasulshe ni mutakidan kii samaysidi zayd bna xarisa kabniy nogshay oo kal kuwaadadi xataa alxaqa huwa nabag ilah heleeliyay zeed binasabi nasabi nabi heleeli kama kana siyaatay caadat lcarabi carab aadadii haysi oo kal fi tabani welas kuwaadada haati falama amara allahu tacaala ilahay markii amray yani wa kay bizawaaji zaynaba amri iyo lizaydin falama amara allahu ilahay markii amray hu arasul amri bizawaaji zaynaba guursado guursadowsi amri ya qaala nabiyu nabag may ka golay lizaydin may ngare amsik haysoy calayka korka zaydow haysoy zawjaka zawjada wataki ilaha ilahay gobsoy wa akfaa huwa rasuulka may gariyay amra amrallahi ilahay amarshay walhaal huwa rasuulkana yaclamu ogaay anahu ana alxaala washana laabuda laakinan deegtoon xaasilon kiyaasaba unhaan mayani lianahu ana nabiya khashiya nabag may goobsaday an taqula alcarabu arab ini goolno tazawaja muxamadun guursadi mubalagata ibni ibni muxamed muxamed on ogshey bilaanay furiya guursadin ersa taasa koobsadi faanzala allahu tacala ilahay meesijey fi dalika almadkuuri falama kala zaydun zayd marki gududay minha min zaynaba zaynaba wadaran xaajidisu gududi yazawajnaa unu zawjayni kaad muxamedow haa zaynaba ki zawjayni likay laa yakuna ayhaane cala lmuminiina muminiintu korsho xararun xarajun cariri ayhaane fi azwaaji adiciyaa'ihim kuwiyo sheegadeena onugaanu eran zawjiyaasho ini cariri ay ka kahaane ida kalow hadii gududanba bicida minhuna min alaswaaji zawjiyaalkas hadii wagalan dambiyo kugududanba wakana amrullahi ilahay amardiini may haaday mafcuulan kila falaw i haaday uma xurimat tabani unakuwaalbado wala xarimi cala lmuslimiina laku xarimi may wali lima fihi fi tabani unakuwaalbado bari kusugnaaday min alilraari dhibow e waanzala allahu tacaala ilahay mahadijey fi dalika tabani tabanigaas mahakadijey ma kana muhamadun muhamad amhana aba axadin aad awshay mahan aadkaasu min rijaali min rijaalin kunide walakin rasuul الlahi layhaadi walakin kana huwa rasulka haadi rasuul الlahi ilahi rasul shay وhatama النabiyiina nabiyaalka atmiya haadi wakana allahu ilahina may haadi caliman alihi og bikuli shayin shay kaas alihi og haadi وamin dalika alxiini waktagaas kaasa kubilaawiya saara ismu zaydin zayd magaashay oo zayd bin muhamed alera may nagday zayd bna xarisa nagd bedelan hal bedelku eyi min zayd bni muhamed bin bedelku eyi zayd bin muhamed walku tirtiri zayd bin xarisa nan bedeli wa ahay yani saasu asilat hadihi asila kayfa sadeeba kana rasul rasulka haadi kana rasul rasulka sa haadi sala lahu alayhi wasalam mutakidan kinsanaysadi zaydan naxarisata kasanaysadi haadi yani kana rasul sala lahu alayh wasalam mutakidan zayd bna xarisa kabnihi maada qaala rasul rasulka mayn kagoli lizaydin zayd mayn kagoli xiina waktigi xiinama waktigi amar allahu ilahi amreyhi anabiya bizawaaji zaynaba amri falama amara allahu bizawaaji zaynaba qala lizaydi amsik calayka zawjaka wtaki laha limaada lam yataزawaj rasuulkan guursad waayo ha zaynaba guursad waayo liannahu kashiya an taqula alcarabu taزawaja muxamadu muطalakata ibnihi yani wa maada nazla ma adegi bacda dalika fanazla bacda dalika yani wa kay masala uma xurima tabani cala lmuslimiin waanzla lahu fihi fi dalika shani ma kana muxamadu alaaya aayadaas ilahay bidiwa kana rasuul sala الlahu alayه wasalam mutakidan kisanaysi zayd bna xarisa kisanaysi yani kabnihi ibni deed deed onogsha kamih min nabiy nabag onogshay okal ka samaysad xataa alxaqa nabiy nabag ilaa heleeliyo ho zeed heleeliyo binasabihi nasabi nabiy nabag nasabsha heleeliyo kama kanat rihatay caadat lcarab carab caadadias rihayti fi sabani welid kuwaadhadaw unug kuwaadhadaw rihayti unugadadaliya unugeleadhada jaray falama amara allahu tacaala ilahay marki amray huwa amray bizawaaji zaynaba zaynaba guursado shi amray yaqaala nabiy lizaydin may amsik deeda furudooda ed guurso ledi marki saasel qaala nabi lizayd ma ngarin amsig haysay deedo ya zayd calayka korka haysay zawjaka zawjada zaynaba furto haysay furay markusaria saasel e wataq ilahi ilahay korsay waaktaa huwa rasuulka gari amrallaahi ilahay amarkiisay iya gari wahuwa rasuulkan haal yaclamu ogi anahu ana alamra amarku sige e laa budda laaginan deegtoo injarna xaasilon xasalo ogi amarkaas ilanku meeramaan ogi iya gari waay may wal lianahu ana nabiya sala lahu alay salam khashiya huwa nabigu may koobsaday an taqula alcarabu arab ini erto tazawaja muxamadu muxamada guursada ini erto mubalagata ibnihi ibni muxamed muxamed onog shay oo zeeg zeeg bin muxamed ilaneraay onogaasay kii furiya guursada ini erto koobsadaay kayfa anzala allahu tacala ilahi mee dijiyay fi dalika shani shanigaas mee ka dijiyay falama gala zaydun zayd marki gududay minha min zaynaba zaynaba heshe وaqaran dantis godudi وaqaran ay xaajatan waay dantis marki gududi oo guursadaydeeda furi yazawajnaa unu zawjayni alla subxaana wataala zawjayaa ka adikii zawjayni muxamado ha zaynabikii zawjayni wa amubakidarnil markaati kal iyo yani wili kal mala weydin walakin darni lima likay laa yakuna ay haanay daraadiye tabaniya la burburilifaday cala lmu'miniina mu'miniinta korsho xarajun xariiri ay haane ay layn cariri ay haanew fi azwaaji adiciyaaihim adiciyaai muminiin muminiinta kuwiyo sheegadeena unugaanu ereng zawjiyaalki ha furen cariri ay haane nalargo bilaamaytis guursugooti fadaw ilan unug unugayu hooba dherti bilaamaytis maguursuga kor laakin kalkun hadi unugay majarta lerin wal unug la sheegado kor majarta hata unugada sheegati bilaamaytis guursuga korta rasuulka babilaawi hoob leer kalun arinti milaka dhamaada idaa qalow yani hadii gududan muminiintu a idaa qalow yani adicid adici may lere jamcu daciyin sheegad la jamiyay adiciyaa sheegadyaalo lere wahuwa daci may lere sheegad wahuwa wahuwa daci wa almuntasibu lanka abtirsada ilaa gayri nasabi nasabki keyrkan abtirsada daciya lere sheegadu mana adiciyaa kolkan kuwii li sheegadi unugadantan adla sheegatay adaka abtirsatiyo marki dem wal guri maki abtirsado koro leri kolka yani si ariri inhaan muminiinta korsho daraati adan guurtooya lai ariki shala arikay adalahayti arir makin eh arihafuri guurtooya lai albilaw horta muslimiintana laala unug iyo sheegadeen unugaas bilaameyta fur ariri aykanagane guursadeen yoon adbilaw lai mana idaa balow adiciid hadii gududan minhuna min alaswaaji bilaanti guursadeen hadii kugududan waja wabaran danti xaajiri kugudaan o anika aslana horosan badisho guursadeen albilaw lai wakana amrullah arantiaasna arantaasna aran ilahy ilahay amarjay amarka ilahay milankorkoy kormale wakana amrullah ilahay amarjay may haade mafculan kili falaw haade uma bacda dalika xurima tabani unugkawadadow iya laxarimi unugadadal unugeedark sisadalka kohaysa walxarimi cala lmuslimiin alkuxarimi may wali lima fihi fi tabani unugkawadadowka may kasugnaaday min alra lima fihi limaam aladiga istakara fiihi si tafani kasugnaado oo min alraari dhibow eh dhibwiinka kasugan fisaada kasugan waanzala allahu ilahay ma dijay fihi fi dalika shani tabani fihi fi tabani ma ilahay dijay ma kana muxamadun muxamed mahaane le o dhaangmay leraay zayd bin muxamed mahayn siya lakutirtiraay ma kana muxamadun naw maxamed mahaan abaa axadin axad aawshay mahaan axad kalku hoob ler zaydki hagale lankale hagale hada kubacdi zayd bin mahamed mar erokoro lei mana lamba awshay ma eh ma kana mahamadu mahamed mahan aba aadin aad awshay mahan zayd awshay ma ewa eh aad min rijaalikum rijaalin kumid ah, sida zayd oo kale o zayd bin mahamed ma lerani walkutartiri may haadi hooka aw ngaan walaakin rasuulallah yahay ilahay rasuulsha ideegtaya haadi wakatama nabiyiina walakin kana katama nabiyiin nabiyaalka kilaka khatim yahaadi nabageda shay koya majar wa kana allahu ilahayna may haaday bikuli shayin shay kas tacliiman aliyoga haad walkas ilahay kuwargabele wa min dalika alxiini isla waktigaas kaasa lakubilaaw horaamay larijar zayd bin muhamed nalerani markaas lakubilaawiya saara ismu zaydin zayd magaashay may nagaday zayd bna xarisa awki dhali yalaga dari tabanagi walkasdi badalan haad isinkaasay bedel aye min zayd bni muhamedin bedelku ay mana zayd bin muhamed bedelku aye zayd bin muhamed walku tirtiri zayd bin xarisa ala lankibo onog usan dhalna hiblo hiblo nerijari wal kubedeli hadda saxaabta may kumidaha lankoneraw zayd yani migdad bin camar lankoneraw saxaabiya ma jiro migdad bin camar yani migdad bin yani waa kay masalan ba migdad yani bin camar bin aswad ya laa migdad bin aswad iyo migdad bin camar ashal aw shay maybo migdad bin camar asalhay kalkun tabani ahaan lankoo odoon ahaay lankooka darsadi may lera migdad bin lswad ya leraay mana saasa mashurta migdad aswad waan awsha salay naygo migdad camar kalku mashhuurnimadii hodaan lam ogaay le reedlanka mada dari macnaha waana walku tirtiri marki kalkun gofkun tabani meelalka dhamaay lakabaabi reed kalku magaagi oo lakutirtiray zayd bin muhammad markoo la eri lakutirtir ilaahay menka bederay zayd ini qur'aanka magaashi laka sheega saas darti may lera qur'aanka datis lang magaashay mujarad hiblow la eri oo asxaabta kumida majar ilaa zayd bin xarisa maahin zayd bin maahin zaydun ilahi ma erni magaashay kutoos lang sheeg laakin asxaabta hadda masala abubakar oo kale id yaqulu lisaaxibi ay lakajeed saaxib abubakar laakin magaashay bal sheeg cumar magaashay bal sheeg lan kale qur-aanka magaashay laka sheege hiblow la eri ilaa zaydun maahin magaay lakutirtira zayd bin maxamed lakutirtira daraadbedelshe iyo magaashay laka sheegi siyaadahayk carabtina eh, soonanti gaadeena noxaadina yoona maylen daraba zaydun jaa zaydun yani zayd bay malaashinahaay man timirkasnakahaay man jaa zaydun zeda koy daraba zaydun zeda waltumilay camran tumi camar waltumeelayswaawtolay ho daawud aku hadin saasumana wallahu aclam